bsmi اllahi الرحman الرaxيim alxamdu lilah rb اlcaalamiin wالsalaaةu waالsalaamu calىa rasuuli اllahi waaalih wsaxbihi ajmaciin ama bacd cashirka waa kii boqolaad ee ka mid ah <clears throat> min sharxi صaxiixi muslim baabu istikhlaafi اlimaami ida carada lahu cudru min maradi wasafari wغayrihima man yusalii bالnaasi waana man salaa khalfa imaami jaalisin lcajzihi can اlqiyaami lazimahu اlqiyaamu ida qadara calayh wanaskhi اlqucuudi khalfa alqaacidi fii xaqi man qadara cala alqiyaam wuxuu baab yahay istikhlaaf اlimaam imaamku inuu ku simo samaysan karo axad ku sima inuu yeelan karo oo salaaddii sii wada sii dhammaystira idaa carada lahu cudurun haddii cudurdaar u soo bambaxo imaamkii cudurdaarkaasoo min maradin xanuuna wa safarin socdaal ah wa iyo xaajo kale ah oon safar iyo xanuun midna ahayn man yusalli biاnnaas istikhlaafkii wuxuu ku samaynayaa baabu istikhlaafi اlimaami man yusalli biاnnaas bay tarjamada iskugu xidhantaa wuu fogeeyey wadaadku meel fog buu geeyey baabu istikhlaafi اlimaami imaamku inuu samaysto kusime istikhlaafi imaami man inuu ka dhigto khaliif yusalli biاnnaasi dadka tujinaya idaa carada lahu cudrun min maradin wa safarin wagayrihima sidaasay iskugu xidhan yihiin wa anna man sallaa khalfa imaamin jaalisin ruuxii ku tukada imaam fadhiya gadaashiisa licajzin cani ilqiyaami kari waa uu imaamku kari waayey istaagga lazimahu ruuxa waxaa ku waajibaya alqiyaamu asagu imaamunku inuu istaago idaa qadara calayhi hadduu awoodo inuu istaag ku tukado hadduu imaamkii asagu xanuun dartii istaag ugu tukan waayo aduguna aada awoodo inaad istaag ku tukato istaaggaad ku tukanaysaabuu imaamku asagu baabaystay calaa madhabi shaafici imaam nawwi saasuu u baabaysanaya iyo wa naskhi اlqucuudi khalfa اlqaacidi iyo in la nasakhay maamuunku inuu fadhiisto fadhi ku tukado imaam fadhiya gadaashi in la nasakhay oo adugu aada istaagayso imaamkaadu hadduu doono haba fadhiye fii xaqi man qadara cala alqiyaam waa ruuxii awooda inuu istaag ku tukada aanu ka hadlayna masalada fiqigeeda iyo khilaafiyaadkeeda horaan baan soo hormariyey <coughs> wixii dhimana caawa inu wax ka tilmaami doona in sha allahu tacala horta axaadiista aynu kaxayno xadaanaa axmed ibn cabdillaah ibni yuunisa atamiimi xadaanaa zaa'ida yacni ibni qudaama athaqafi xadaanaa muusa bnu abi caaisha alhamdaani can cubaydillaahi bni cabdillaah yacni ibni cutbata bni mascuud qaala wuxuu idhi taabicigaas dakhaltu calaa caaishata hooyadeen baan u galay faqultu lah waxaan ku idhi alaa tuxaditiinii maad hooyad iga warantid can maradi rasuuli اllaahi salى اllahu calayh waalih wasalam xanuunkii xanuungeeriyaadka nabigu u dhintay qaabkuu ahaa iyo siduu ku bilowday maad iiga warrantid qaala waxay tidhi baa alla magana waa kaaga warramaya xog baan kaa siinaya faqula الnabiyu nabigaa cuslaaday calayhi الsalaatu wasalaam faqaala wuxuu yidhi asalla الnaasu yacni xanuun dartiibuu la cuslaaday yacni xarakadiisii dhaqdhaqaaqiisii ayaa xanuun ku dhaawacay marka dhaqdhaqaaqiisii baa yaraaday hebel midaan buu leeyahay waa culusyahay bimacnaa xarakadii iyo dhaqdhaqaaqi iyo fudaydkii baa yaraaday way xanuun dartii fa qaala nabigu wuxuu uhi calayhi salaatu wasalaam maalin maalmaha ka mida ah oo salaadii uu arkay in uusan imaam u kici karin asalla annaasu dadkii ma tukadeen faqulnaa waxaanu ihi la nabi allow weli ma aysan tukanin wahum yantadiruunaka yaa rasuul allah rasuulka ilah aday ku sugayaanoo ay kaa wacaldhabayba inaad soo kacdoo tujiso qaala nabigu wuxuu leh dacuu lii maaan biyo iigu shuba fi lmikhdabi baafka mikhdabku waa weel culus oo dhagax ah ama xeedo oo kale ama baaldi oo kale ama baafkan weyn dharka lagu dhaqdo oo kale ah mirkan buu la mid yahay sakeelka ballaarhan ayaa mikhdabka la yidhahdaa asalkiisu dacuu lii maaan biyo iigu shuba fi lmikhdabi baafka ama baaldi weyn biyo maydhay uma dahaba wuxuu doonay liyanua inuu hingado istaago fa faugmiya calayhi waa la miir daboolay sal اllahu alayh ali wasalam uma afaaqa waa miirsaday xanuunkii ayaa ka sii caleeyey xanuun badan baa qabtay qandhakaar culus leh ayaa haysay marka nabigu waa istaagi waayey uma afaaqa waa miirsaday faqaala wuxuu yidhi markuu nabigu soo miirsaday asalla annaasu dadka mi way tukadeen qulnaa la nabi allow maya masaajidkay weli joogaan wahum yantadiruunaka way ku sugayeen yaa rasuul allah faqaala subano wuxuu yidhi dacuu lii maa'an biyo igu shuba fi lmikhdabi baafka biyo igu shuba haddana fafacalnaa waanu yeelay faاqtasala waa maydhay subanu calayh الsalaaةu wasalaam uma dahaba wuxuu doonay liyanua inuu istaago hingadu doonay nabigu fauqmiya calayhi waa la miir daboolay uma dahaba wuxuu doonay liyanua inuu hingado fauqmiya calayhi waa la miir daboolay uma afaaqa nabigu waa miirsaday haddana faqaala wuxuu hi mar saddexaad salawaatu rabbi wasalaamu calayhi asalla annaasu dadkii ma way tukadeen faqulnaa waxaa la nabi allow ma aysan tukan weli waa ku sugahayaan wahum yantadiruunaka waa kororaya yaa rasuul allah qaalad hooyadeen waxay tidhi radi allahu tacaala canha wannaasu dadkuna cukuufun juluusun bay ka dhigan tahay ay fadhiyaan fi lmasjidi masjidka ay fadhiyaan yantadiruuna ay korinayaan rasuulallahi allahi rasuulka ilahi calayhi salaatu wasalaam lisalaati alcishaai alaakhira salaad cishahe dambayna u sugayaan nabigu inuu soo kaco oo markaa uu tujiyo calayhi salaatu wasalaam qaalat caaisha waxay tidhi fa arsala rasuulu llah rasuulka ilaahay baa diray sala allahu calayh waali wasalam ilaa abi bakar abi bakar buu u diray fariin oo ah an yusalliya binnaasi dadka inuu tujiyo darteed dadka inuu tujiriyo salliya binnaas maxaa yeeley maadaama suubanuhu calayhi salaatu wasalaam intii tabartiisa uu isdhibay xaggana uu hingan waayey wuxuu ku qasbanaaday inuu saxaabi kala diro fa ataahu rasuul rasuulkii farriin wadihii baa u yimid eh, abu waana bilaal waana bilaal riwaayad kale say caddeeyeen faataahu rasuulu rasuulkii baa u yimid oo bilaal ah damiirka faataahu ee mafcuulka waxaad u celinaysaa abubakar abubakar baa loo imanayaa waxau imanayana waa bilaal faqaala wuxuu yidhi bilaal ina rasuulalahi rasuulka ilaahay yamuruka wuxuu ku farayaa an tusalliya binnaasi dadka inaad tujiso ku faraya faqaala abu bakr wuxuu ihi wa kaana rajulan buu ahaa raqiiqan nin qalbi jilicsan buu ahaa yaa cumar cumarow salli binnaasi mar haddii aniga la ii oo anugu hadda aan mas-uuliyaddii qaaday anna adaan ku sii wakiishay salli binnaasi dadka tuji qaala wuxuu yidhi raawigii faqaala cumaru cumar wuxuu yidhi caaisho weeye haddi cidda asal xadiidka laga qaadanaye laakiin qaa'ilku marka cabdullaahi waxaa weeyaan bilaal bilaal wey qaa'ilku markaa sheegaya hawsha inuu tabinay faqaala cumar wuxuu yidhi anta axaqu bidaalika adigaa ku mudan inaad tujiso ummadda anta axaqu adaa ku mudan oo ku mudnaan le bidaalika ay bisalaati linnaas qaala hooyadan waxay tidhi fasallaa bihim abubakar abubakar baa tujiyey muslimiintii fasalla abu bakr bihim ay bاnnaas tilka alayaam maalmaha ayaga ee dhowrka ee nabigu xanuunsanaa dhowr iyo tobanka beri ahayd uma ina rasuul sal lay slm rasuulka ilaahay wajada wuxuu helay min nafsihi naftiisa wuxuu ka helay khifatan fudayd buu dareemay xoogow nabarkii iyo culayskii iyo qandhadii badnayd yuu nabigu xoogow wuxuu helay nafisoo naxariisoo fahma ah fakharaja waa baxay bayna rajulayni laba nin dhexdood ayuu nabigu baxay asagoo labada garab ay kala hayaan labada garab la kala hayo oo cagaha dhulka ku jiiday ayuu baxay axaduhumaa midkood wuxuu ahaa labadaa nin alcabaas ayuu ahaa lisalaati duhri buu u baxay wa abu bakr yusalii bاnnaas alcabaas wاlaakharun waa cali cali bn way riwaayad kale siday caddaynayaan lisalaati duhri salaadii duhr buu u baxay wa abu bakrna yusalii dadka uu tujinayo falama ra'ahu abu bakr markuu nabiga arkay oo uu dareemay nabiga culayskiisii shanqadhiisii dahaba wuxuu doonay liyataahara inuu dib u soo baxo oo asagu uu dib maro nabiguna uu horay uu u gala salaada fa awmaa ilayhi nabiyu nabigaa u ishaaray anlaa yataahara ha soo bixin buu ihi anlaa yataahara inuusan soo dibmarin yani halkaada jooga ummadda tuji wey wa qaala lahumaa labadii nin nabi garbaha hayay oo cali iyo cabaasa ah, wuxuu ku yidhi ajlisaani ifadhiisiya ilaa janbihi abubakr dhinaciisa idhiga fa ajlasaahu waa fadhiisiiyeen ilaa janbi abi bakr bay fadhiisiiyeen sal اllah alيه wasalam halkaasay nabiga dhigeen wa kaana abu bakr wuxuu ahaa yusallii kii tukanaya wahuwa qaa'imun asagoo taagan bisalaati الnabiyi nabiga salaadiisuu tukanay bimacnaa salaada nabigu ayuu ku dayanayaa loo jeedaa wاnnaasu dadkuna yusaluuna waxay ku dayanayeen oy tukanayeen bisalaati abi bakr abi haddee nabiga ka xigo abubakar taagan bay ku dayanayaan abubakr nabigo garab fadhiya ayuu markaa ku dayanaya wاnabiyu salى اllahu alayh wasalam nabiguna qaacidun waa fadhiyey xilliga iyada uu fadhiyo qaala cubaydاllahi bni cabdillahi bni cutman wuxuu yidhi fadakaltu calى cabdillahi bni cabaas ayaan u galay faqultu lahu waxaan ku idhi <clears throat> alaa acridu calayka maan kuu bandhigo ma kuu bandhigaa maa xadaatnii xadiidkay ii tabisay caaishatu radia allahu tacaala canha can mardi rasuuli illaahi xanuun geeriyaadkii suubanaha iiga tabisay qaala wuxuu idhi cabdulahi bni cabaas haati balkee soo da xadiidka waa loo baahan yahay facaradtu waa u bandhigay xadiiaha xadiidkii caaisha iyo khabarkeedii calayhi cali bni cabaas baan u bandhigay famaa ankara ma qoonsanin minhu min alxadiidi shay-an waxba muuse qoonsanno waa qaato wuxuu ihi waa sax sidaasuu nabigu u xanuunsaday qaabkaasuuna ahaa hawshu ay ahayd hayra hase yeeshe annahu qaala ibnu cabaas wuxuu ku daro oo yidhi asamat laka arajula ma kuu magacaawdo ninka alladii ninkaasoo kaana maca alcabaas ninka cabaas nabiga garbaha la hayay ee nabiga labada dhinac kaga jiray isaguna dhan kale uu ka hayay miyay kuu magacowday qultu laa mayaan idhi qaala wuxuu uhi huwa caliy ibna abi aalib wey caliy ibna abi aalib wey riwaayad kaleana caddeeyey cinda cabdirasaaq wabna abi shayba oo nas ku ah hooyadeenna xogow ee caliy ma jeclayn inay khayr ku sheegto way sugan tahay aahaarta ayada hooyadeen caaisha radiallahu allahu tacaala canha maysan jecleen inay cali ku sheegta khayr wabittaali mana ogolayn in ay xumaan ku sheegto weligeedna xumaan kumaysan sheegin iyo xaq maysan dulmin beenna kamaysan sheegin laakiin wanaag uu leeyahay inay soo bandhigto maysan jecleen wixii ka dambeeyey xaadiatu lifki waad garanaysaan bay la tahay hawshaana waxaa awooda hadee ruuxun ilaahay barakeeyey ruuxaad isku dhacsantihiinoo cadaawad idiin dhaxayso xoogow aad qoonsatay in khayrkiisana aadan sheegin xumaanna aadan ka sheegin yacni waa hawl culus waa hawl culus xoogow waa taqaanaa haddee dumaashi iyo haweeney haweeney iyo mar hadday isku dhacaan waxa u dhexeeya reeraha waa la yaqaanaa waad garanaysaa xoogow waa hooyadana way qoonsatay cali cali laakiin asagu waxba uma qabin khayr iyo wanaag buu hooyadan ku sheegi jiray asagu waalid in loo yahay buu arkahaya dhankaas isagu waa ka wanaagsanaa waa ka fiicnaa labada dhinacba khayr iyo wanaagba waa ku sheegayey xumana ooma ogolin hooyadeen inuu ku sheego waana ka dagaalamayey laakiin hooyadeen khayrka inay ku sheegto cali wanaagga fadaaisha manaaqibta uu leeyahay way ka gaabsan jirta xumaanna kumaysan sheegi jirin xoguu marka waxaa yargalay hinaaskaas ay nabiga jeclayd calina uu ku talin waayey in caaisho xerada lagu hayo guriga lagu hayo ayay xogo ka xumaatay wax kalena ma ahay isagoo naseexeetal u arkaayey jaanibka rasuulka ayuu fiiriyey eedna jaanibka rasuulkay fiirisay isku meel baa la eegahaya calina wuxuu eegay inuu nabiga calayhi salaatu wasalaam waxaa dhibahaya meesha laga saaro ee qalbigiisa cusleeyey caaishana waxay tihi nabiga wanaagsanaa ninka ku taliya inuu ku furo nin loo adkaysan kara ma ah marka ninba meel buu ka eegay arrinta xadaanaa maxamed bn raafic annaysaabuuri alqushayri wa cabd bni xumaydin wallafdu Eh, lafdiga aan sheegi doono ibnu raafic baa iskale xadiidku marka waa ka kooban yahay alfaadii iyo riwaayaadkii riwaayada u dheerayd buu hormariyey imaamku riwaayad kale oo marka min xadiidi jaabir iyo xadiidu anas yaa u faahfaahsan oo qidayada ku yimid caaishana ugu caansana iyaduna marka xadiidkeeda duruq badan ka keeni doonaa ariiqi hore soo marteen hadda wuxuu min ariiqi wuxuu ahaa zaa'ida zaa'ida can muusa bn abi caaisha can cubaydillaah ariiq marka mutaabac u keenaya oo min ariiqi zuhri ah qaala waxay dhheen labadaa wadaad xadaana cabdurazaaq ahbarana macmar qaala zuhriyu zuhri wuxuu yidhi waahbaranii cubaydillahi bni cabdillahi bni cud baa ii warramay marka zuhri baa wuxuu mutaabacaynayaa muusa ibni abi caaisha soo sidaa ma aha ayib ana caaisha radi allahu tacala canha ahbaradu waxay u sheegtay qaala waxay tidhi fii khabariha walu ma shtakaa rasuulullah markii u horraysay nabigu u xanuunsaday kaana fii beyti maymuuna yacni guriga maymuunu joogay maalinka u horraysay maalin isniin ay ahayd wixii nabiga la taafay la taabtay ayib fasta'dana aswaajahu xaasaskiisiibuu nabigu idan weydiistay istidaanka asalkiisa hooyadeen faaima faatima binti moxamed baa iska lahayd radi allahu tacaala wa ardaha markay dabeeta nabigu xanuunsan yahay xaggana uu wareegayo habeenba guri uu baryayo yay la hadasho tiro aabbahay waa ku adag tahay inuu habeenba guri baryee meesha uu jooga lagu marliyo halkaa lagu marliyo ayadaa idanka saab u ka hadashay gabadh naxariis badan bay ahayd fastaadana aswaajahu xaasaskiisiibuu eh, idan weydiista an yumarada in labay lagu baxnaaniyo fii beytiha beyti caaisha waadinna lahu wayna u idmeen way u idmeen waa u fasaxeen qaala caaisha waxay tidhi fakharaja nabigu waa baxay wayadun lahu gacanuu leeyahay nabiguna cala alfadl bn cabaas ay saaran tahay gacan buu ku haystaa garabka fadl bn cabaas wayadun lahu gacanka nabigu uu leeyna calaa rajulin aakharoo cali ah cali buu gacanta kale ku haystay garabka ku haystay wa huwa yahutu isagoo jeexaya birijlayhi labadiisa lugood fil ardi dhulka ku jeexaya xataa adinki iyo saantii nabigu kor waa u qaadilay sal alay wasalam faqaala cubaydillaahi wuxuu yidhi faxadatu bihi xadiidka waxaan u sheegay ibnu cabaas baan u sheegay faqaala wuxuu yidhi atadri ma garanaysaa cabdullaahi cubaydillaahiyow man irajul ninkuu ninuu yahay alladii ninkaasoo lam tusami caaisha caaisha aysan magacaabin huwa caliy imaamnawowi marka wuxuu isku dayay asagu inuu awilo si isagoo hooyadan xaqeeda ilaalinaya wuxuu isku dayay inuu awilo oo wuxuu leeyahay waxay caaisho u sheegi weyday ninka labaad u sheegi weyday had iyo goor cabaas baa goobjoog ahaa oo dhowr iyo tobankii maalmoodbuu nabiga la joogay oo garabka qabanayay lisinihi wa sharafihi isagoo da'diisa la xurmaynay ayaan lagu haysanin maalmaha nabiga u dambaysa in garab loo daayo asagu dhinac qabto dhinaca kale markaa reer bani haashim kalea ku tartamayey caruurtii cabaas dhalay cali jacfar iyo ciidankiisii ayib aalkaas ayaa ku tartamay marka halkaasu asagu la aaday imaamku saxna ma aho hooyadan waxay u qarisay riwaayaad cad baa ku yimid xaafidkana ku radiyey nawowi qadiyada ayada waana garlaya xaafidku dhib ma laha waa <clears throat> lasbdlayay waa la isbedelaya haddaba wa aragtaanoo Eh, fadl cabaas baa meesha jooga oo hadda cabaas ma joogo dhinacii kale oo cali qabanayana marka hooyadeen maysan magacaabin magacdhown bay ka tagtay xadaanii cabdulmalik ibnu shucayb ibn ley xadaanii abi aabihi shucayb ibnu ley ah can jaddi aabbihi awogii oo markaa dee cabdulmalik awogii baa loo jeedaa oo ley ibnu sacad ah. qaala wuxuu ihi marka eh, eh, ley ibnu sacad xadaanii cuqayl ibnu khaalid bnu caqiil alayli qaala qalabnu shaab wuxuu hi ahbaranii cubaydillaah haddana marka macmar ayaa lagu mutaabacaynaya fi zuhri oo cuqayl ayaa mutaabacaynaya can ibni cudbata bn mascuud ana caaisha zawja الnabiy caaishadii nabiga xaaskiisa ahayd radi allahu tacaala canha qaala waxay tidhi lama haqla rasuul اllah rasuulka ilaahi markuu cuslaaday oo washtada uu daraaday bihi asaga waajachu xanuunkiisa uu ku daraaday oo xanuunkii nabigu uu dhuldhigay ista'dana aswaajahu xaasaskiisiibuu idan weydiistay an yumarada in lagu baxnaaniyo lagu marliyo fii beyti gurigayga faadinna lahu waa u fasixeen waa u idmeen nabi allow xaq anaga waa ka tanaasulay anaguba xaq baan ule inaan ku marino ku baxnayn laakiin caaishaan u daynna yidhaahdeen leanna dhowr goor nabigu weydiiye yidhi caawa xaggeen ahaanaya caawa gurigeen ku aadanahay isagoo markaa jeclaa in caaisho gurigeeda la geeyo maadaama gabdhaha dumarka ka yarayd nabigana oga roonayd hawshaana marka ay kaga wanaagsanayd dumarka kale faadinna lahu waa u idmeen fakharaja waa baxay suubanuhu bayna rajulayni laba nin dhexdood baxay yacnii iyagaa garbaha hayo oo nabiga luudinaya tahutu rijlaahu lugihiisu isagoo jeexhayaan fil ardi dhulka haddee marka la tillaabsanayo tillaabadu dhulka meel baa la dhiga laakiin markaad saanta qaadi karin suulka iyo fara horaa dhulka ku jeexaysaa sidaas weeye xaaladda meesha ka jirta oo xaalad adag ah bayna cabaas ibni cabdilmualib wa bayna rajulin aakhara nabigu wuxuu baxay isagoo marka labada garabay hayaan ama dhex socda laba nin cabaas iyo nin kale ah cabaas iyo cali weyaan wili adeerkii qaala cubaydilahi wuxuu ihi faahbartu cabdallaahi baan u sheegay ibn cabaas weeyahada biladii qaalat caaisha sida ay ah, hooyadan jiro oo xadiidka qaabkay u tabisay ayaan u sheegay faqaala lii cabdulahi bn cabaas wuxuu igu yidhi hal tadri ma og ama garanaysaa man irajulu ninku ninkuu yahay alaaharu man irajul aaakhar nin aakharu cafwan اladii kaasoo lam tusami caaishatu aysan magacaabin qaala wuxuu yidhi qultu la waxaa idhi maya garan maayo ii sheeg qaala ibn cabaas wuxuu yihi huwa caliy bn abi aalib radi allahu tacaala canhu xadaanaa cabdilmalik bn shucayb bn ley xadaanii abi aabihi oo dee shucayb ah ibni ley can jadii awogay oo ley bnu sacada jadii ninka odhanhayda waa cabdilmalik qaala xadaanii cuqayb bnu qaal bnu shaabin wuxuu yidhi ahbaranii cubaydاllahi bni cabdillaahi bni cutbat bni mascuud alhudari ana caaisha radi allahu tacala canha zawja nabiyi ahayd qaalad waxay tihi laqad raajactu ay shaawartu bay ka dhigan tahay waa la showray ama waa ku celiyey laqad raajactu rasuul allah rasuulka ilaahay baan la tashaday ama aan ku celiya talada fii daalika arrinkaas fii daalika arrinkaa waxay uga jeedaa waynu soo marraye abubakar inuusan tujinin muslimiinta intuu nabigu maralka yahay abubakar inuusan tujinin oo cumar loo daayo cumar loo daayay raajactu ay shaawartu rasul lah sal slam fii dalika hadalkii baan celceliyey dhowr goor ku soo noqday nabi allow cali ee cumar u daa inuu dadka tujiyo abubakar waa nin qalbi shiricsan hadduu goobtada istaago salaaddii ma wada hayo waa oohin badan yahay daahirku marka saasay hooyadan u hadashay waxayna ka baqaysay in abubakar la baasaysto labaasiiste ka baqaysa wamaa xamalanii igumana xambaarin baytan hooyadeen calaa karati muraajacatihi nabiga inaan in badan ku hadal celiyoon la tashado ilaa annahu arrinku wuxuu ah annahu ay shan lam yaqac kuma dhicin fii qalbii aniga qalbigayga an yuxiba annaasu bacdahu rajulan dadku inay jeclaanayaan nabiga dabadii axad qaama istaagay maqaamahu abadan marnaba qalbigayga kuma soo dhicin bay tidhi nabiga dabadii ayay muslimiintu axad jeclaanayaan marka suu uga badbaada arrinka iyo cadhada iyo gadoodka muslimiinta ayaan nabiga ugu celceliyey oo nabi allow kada abubakr abubakr kada muruu binaasi muruu ababakr an binnaas cumar ku bedel ilaa anahu ilaa ana shana waxaa weeye lam yaqac ma dhicin fii qalbi qalbigayga maba gelinba an yuxiba annaasu bacdahu bacda rasuuli rajulan qaama istaaga maqaamahu maqaama rasuulillaahi abadan wailaa waa macuufun cala ila lula iladii ula horaad ku xadfaysaa ilaa anahuda hore yay tanna ku cadfantahay wamaa xamalanii iguma xambaarin calaa muraajacatihi baad soo celinaysa waa yarqarinaf xertu waa dhibtaa iska ilaaliyo wamaa xamalanii iguma xambaarinta soo celin calaa muraajacatihi ilaa anii kuntu ara ilaa anii kuntu ara inaan u arkahayeen mooye annahu lan yaquuma maqaamahu nabiga booskiisa istaagama axadun axad ilaa hadduu istaago tashaa'ama annaasu bihi dadkaa baasaysanay jumladii horaad soo celin wailaa daas وmaa xamalanii calى muraajacatihi إla أnii kuntu ara baad soo celinaysa jumladu ku hagaagaysa ayb marka ilaad horay daba taagan tahay faaradtu waxaan doonay tidhi an yacdila inuu ka leexdo daalika arinkaas rasuulullah rasuulka u ka leexdo daalika waa maxay waa abubakar tujintiisa dadka uu tujinayo aniga rasuulallahi baa ii dhigan xoogow inay khalataad fila yaa muuqata faradtu an yacdila dalika rasuulullah in laanka la godaa sawaab ah aniga waa ii kordhabahaya ayib rasuul lah sal slam can abi bakr uu ka leexdo saxaabi kale uu magacaabo saxaabi kale uu magacaabo intaa un baan rabay jiri xadaثna maxamed raafic wcabd bn xumaydin wlafظ lbni raaficin qaala cabdu wuxuu yidhi ahbarana wa qaala bnu raafic wuxuu yihi xadaثana cabdالrazaq yani xadaثana ahbarana buu kala duwayaa oy maxamed iyo kale leeyihiin cabd bn xumayd أخبرنا معمر قال الزهري قال وxuu yihi الزهري وأخبرنيi حمزة يعني جuملo kale ku cadفan tahay أخبرنا معمر قال الزهري أي قال لنا الزهري wuxuu noo yidhi markuu xadيث noo tabinayey وأخبرنيi حمزة طaين waxay ka dhigan tahay hebel baa ii waramay waxaa kaloo ii waramay xمزة وأخبرني حمزة raawi kale ku cadفan tahay iyo xadيiث kale oo la soo gaabiyey طيب قال الزهري أخبرني فلان وفلان وأخبرني أيضا حمزة بن عبد الله بن عمر macnaha inaad saa u fahantaan baa raba wa akhbarana xamsatu xamsana waa ii warramay ibn cabdillahi bni cumar alcumari ayib can caaisha radi allahu tacala canha qaalat ila marka hore xadidka wuxuu ka soo qadanaya zuhri cubaydillahi buu soo daba taagnaa cubaydillahi bni cabdillahi bni cutba can caaisha hunaa sheekh kalu wax ka qaadanaya oo wuxuu leeyahay si cubaydillahi iigu warramay ayuu xamsana iigu warramay can caaisha radi allahu tacala canha qaala waxay lama dakhala rasuul rasuulka ilahi markuu soo galay beyti gurigayga qaala wuxuu yidhi waa markii dambe nabigu caaisho gurigeeda ku nagaaday dumarkiina ay yidhaahdeen caaisho gurigeeda nabiga ha lagu baxnaaniyo oo ha lagu marliyo ha lagu jaldhowro muruu abaabakrin abaabakar fara falyusalli binnaasi dadka ha tujiye qaala waxay tihi hooyadeen faqultu waxaan yaa rasuul allah rasuulka ina abaabakrin aabbahay rajulun way raqiiqun qalbi jilicsan idaa qara'a alqur'aana qur markuu akhriyo laa yamliku ma hananayo ma ceshan kara damcahu ilintiisa falow amarta nabi allow haddaad amri lahayd hayra abi bakr inu dadka tujiso ma wanaagsanaateen qaalad waxay tidhi caaisho wallaahi ma bi ilahay baan ku dhaartay ima hayay tidhi ilaa karaahiyat an yatashaa'ama annaasu biawali man yaquuma fii maqaami rasuli lah sal lay hawshaas nabigu aabbahi waa qalbi waa xaqiiqi oo been ma aha abubakar waa qalbi jilicsanaa bakaa buu ahaa qiimo badan laakiin sababka u weyn ay hooyadan u oranaysa hawshaan waxay ka baqaysaa in abubakar meesha dhib ka soo gaadho wallahi allaan ku dhaartay maa bi imahay ilaa karaahiyatu si aan kohonaya mooyeen an yatashaama naas dadku inay baasaystaan oy sharaystaan biawali man ruuxa u horreeya qum istaagaya fii maqaami rasuulilah warinkaar qabaan xaggee ka yeen in la yidhahda aabbahay ayaan ka baqay bay jir qaala waxay tidhi caaisho faraajactu maratan aw alaaan saddex goor weeye laba xataa ma ahayd saddex goor bay hooyadeen hawshaa nabiga kala tashato ku soo celisa ku soo celisa ilaa marka dambe uu nabigu hawshaas yar qoonsaday faqaala wuxuu nabigu liyusalii binnaasi abu bakr dadka abu bakr ha tujiyo faina kunna idinka dumarka ah waxaa sawaaxibu yuusufa dumarkii nebi yuusuf lagu imtixaanoo kale ayaad xagga dhaqanka oga egtihiin wey xagga dhaqanka waa maxay dumarku way sabir badan yihiin waxay doonayaan way celceliyaan xaggay kaaga iman aggay kaaga iman aggay u dhigi oo maanta markaad geeska taagtood firfirkiciso way kuu yar dhigi oo maalin dambaa lagugu soo celino si lagugu wado um lagaa feermaynaya marka taasuu nabigu ka hadlaaya ninka ragga asagu hawshaa ka duwan yahay marbuu ka holinaya hadduu ku dhaqaaqi waayo war waxan muxuu ah wuu iskaga kaa tegay laakiin way celceliyaan way sabar badan yihiin waxay rabaan duruq badan iyo waddooyin kale ay ka keenaan xagga siyaasadda tadbiirka aad bay ragga ugaga fiican yihiin go-aan in la qaato ragga way kaga wanaagsan yihiin dhib dhacay durba in la maariyana way kaga wanaagsan yihiin ninku markay musiibo dhacdo uu fikir cabaar buu jexjeexi dhulku xariiqi oo naf baa qabanoo kadib buu go-aan gaadhaya haweenaydu sikinkaasay halinaysa iyadu sikinkaaba hadday waxallin weydo war dambe uma dambeeyo fikir dambe iyo xaajo dambe iyo dhulay xariiqda ma jiraan iyadu marka dumarku howlaha waa kaga wanaagsan yihiin ragga ilaahay baa qudraadka qaybiya faina kunna waxaa tihiin weeye xag ku shabahaya tashbiih baliiq ah. ayib oo la gooyo aadaadkiisiiyo xataa waju shabihi ugoxo dhan baa go-an waa adagtaan sawaaxibu yuusufa yuusuf dumarkii doonayay inay fitneeyaan oo kale ayaa tihiin weeye anigana waxaad rabtaan inaad iga fidnaysaan ee go'aanka aan wata ah imaamka iga dambeeya inuu noqdo abu bakr radi allahu tacala canhu arda lanna alimaama asuqra waa aslu imaamati اlkubra imaamnimada weyn ee ummadda in la maamulo loo taliyaa waxay ka bilaabataa mixraabko iyo in salaada laga bixiya ka bilaabata marka qiimaha shaygaa weynoo nabigu rabay ayay arrin yaroo ayagu ili amaa la baasaystaa wuxuu nabigu iskugu qaba caaisho bise markuu nabigu caaisho ka diida hawshii xabsay u tagtay oy tihi xabsay aduguna bal nabiga hawsha kula tali ciidan bay caaisha soo kicisay oo dumarkii nabiga ah marka saasuu nabigu u jamcinaya wixii o dareemay xaaladdii buu kugu arkaa inay qorsho kale wataan nabigu wuxuu maya saasaad yeelaysaan xadaana abu bakr bn abi shaybata qaal xadaana abu mucaawiya wakiicun xa waxadaana yaxya bnu yaxya wallafdu lahu lafdigana waxaa iska le yaxya bnu yaxya qaala ahbaranaa abu mucaawiyata adariir maxamed khaasim خازم عن الأعمى سليم بن مهران عن إبراهيم النخعي عن الأسود بن يزيد النخعي وأبتقية عن عائشة رضي الله تعالى عنها قال waxay tiri hooyadeen lamaa ثaqula rasuul الlah rasuulka ilaahay markuu cuslaaday oo maradkii uu nugleeyey jaءa bilaalun bilaal baa yimid yu'dinuhu bالsalaa isagoo salaadda inay gashay ogeysiinaya oo aqimidii la taagan yahay faqaala wuxuu uhi muruu abaa bakrin abaa bakar fara falyusalli biاnnaasi dadka ha tujiya abubakr u sheega dadku inuu tujiyo salaada ka bixiyo isagaan kaga tegey qaalad waxay tidhi caaisha faqultu waxaan yaa rasuul allah rasuulka ilaahayow inna abaa bakrin rajulun weeye oo asiifun ay xasiinun waa nin murug badan qalbi jilicsan raqiiqunta aad soo marteen bay la macno tahay sariicu alxusni walbukaa ayib durba inuu marka danqado ayaa dhow weeliye wa innahu mataa yaqum mar allaala markuu istaago maqaamaka booskaada iyo meeshii aad ummadda ku tujinaysayna xusuus baa qaban oo laa yusmicu nnaasa dadka qiraa'ada iyo takbiirta iyo adkaata maqashiin maayo falow amarta cumara cumar haddaad fari lahayd inuu dadka tujiyo nebi allow saasoo ma ficnaatee faqaala nabi wuxuuhi muruu abaa bakrin falyusalli binnaas abubakar fara ummadda ha tujiye warkan halkaa ku xidha qaalat caaisha waxay tidhi faqultu lisxafsa xafsa waxaan ku idhi quulii lahu nabiga ku dhaca xafso aduguna suu ogu arka hawshu hawl bulsho inay tahay oo ra'yuljamaaca meesha uu ka socdo uusan ahayn ra'yi shaksi ah ina abaa bakar rajulun asiifun maslaxay u arkaa inay tahay hawsha ayada saasay marka ugu dadaalayaan rajulun asiifun waa nin murug badan bimacnaa qalbi jilicsan wainahu mataa yaqum maqaamaka hadduu meeshaadiiyo booskada istaagana laa yusmicu nnaasa dadka nabi allow maqashiin maayo imaamkuna waxaa la rabaa in la maqlo qiraa'adiisii iyo qur-aankiisii howlahaasuu gabaya marka abubakr bay waxay u dhigeen una suureeyeen inuu yahay khushuucdiisii iyo danqashihiisa awgeed inuusan ka soo bixi karin xilkii imaamnimada xililkii imaamnimada loo baahnaa ayb falow amarta cumara cumar haddaad fari lahayd nabi allow isaga ka yarka yar adag ayb abubakr waa nugul yahay faqaalat lahu ku tidhi ayadna faqaalat lahu xafsa nabi ku tidhi waa intii aan u diray nabi allow eh, cumar maa ku badashid abubakar abubakar waa nin qalbi jilicsan qiraada dadka maqashiin maayo wuu danqanayaa intii bay ku tiri faqaala rasul la sal sl wuxuu ihi ina kunna idinku laantunna yani nabigu intuu adkey waa aragtaa towkiid bacda towkiid ina kunna laantunna sawaaxibu yuusufa waxaad tihiin yuusuf kuwiisii oo kalea lamid tihiin dumarkii yuusuf dhibay oo kale ayaad ka shabahdaan saaad ugu adag tihiin ra'yigiinna iyo taladiina meel marisaan muruu abaa bakrin falyusali bاnnaas yani nabigu hawshu waa adkeeyey waxaa ku jira fiqi daqiiqaho suu nabigu u adkeeye hooyooyinkan ugu shabahay dumarkii nebi yuusuf lagu imtixaanay waxaa weeye hawsha uu abubakar faray waa arrin diineed oo maqsad weyn nabigu u ka maqsadka in laga leexiyo wuxuu arkaa macsiyo iyo inay fitno tahay sida nabiyulaahi yuusufa loogu leexinayey waxaan ilaahay uusan jeclayn oo macsiya loogu leexinay marka waa yara adkeeyey maxaa yeele markoo naseexay ahayd shayga haddii ninka weyn ee caalimka ama sheekha ama odayga ama waalidka ama waayeelka aad fikirka mar u bandhigto wixii celcelinta badan xoogo waxay noqonaysaa mukaabaro mukaabaray noqon taasuu nabigu qoonsaday mar bay bandhigtay hooyadan caaisho nabigu waa ka diiday inay ka gaabsatay ahayd haddana waxaa sheegtay xafso haddana hooyadanba saddex goor keligeed celcelisay markaasoo kale lama jeclin dahlcilm lama jecl waatuu nabigu qoonsaday wey culummada iyo waalidka aad xurmayn iyo nabiga iyo umarada iyo wulaadoo kale shayga aad wanaagga u aragto ee marka ijtihaadiga nas aan ahayn nas lagama hadlaayo ijtihaadiga ah waxaad tidhahdaa saas show ma fiicnaan lahayn saay saasay ku wanaagsan tahay hadduu qaato khayr haddii kale iskaga tag ku celcelintu waxay noqonaysaa inaad fardinayso ra'yigaadii aad ilzaaminayso ruucii wayna ka baxaysaa nasiixadiioo waxay noqonaysaa nasiixa ma ahee mukaabara isu bedeli taasuu nabigu ka danqada oo ka xanuunsaday saasuu tashbiiha u adkeeyey kadibna canaantuna u kuulaatay ina kunna la antunna sawaaxibu yuusufa qaala waxay tidhi hooyadeen fa amaruu abaa bay fareen binnaasi yusalliya binnaasi dadka inuu tujiyo qaala waxay tidhi falammaa dakhala fi salaa salaaddii markuu galay waa salaad salaadaha ka mida ah. ma aha un salaaddii u horraysay falamaa dakhala fi salaa salaadii markuu galay wajada rasuul lah rasuulka ilah wuxuu dareemay min nafsihi naftiisa khifatan fudayd buu ka dareemay inuu kici kara ah fa waa istaagay yuhaada asagoo la luudinayo bayna rajulayni laba labani muhaadaadku waa marka labada garab lagaa galo labada garab lagaa galo awoodda aad ku socotana boqolkiiba konton dadka ku haya ay leeyihiin inta kana adugu aad ku luudayso faqaama nabigu waa istaagay yuhaada asagoo garbaha eh, laga galay bayna rajulayni warajlaahu laba nin warajlaahuna takhuaani ay jeexayaan ku jiidahayo fi dhulka ku jiidayo qaalad waxay tihi hooyadeen falamaa dakhala almasjida masjidka markuu suubanuhu galay gurigiisada waa u dhowaayey samica abuubakar baa wuxuu daree maqlay xisahu nabiga shanqadhiisi shanqadhi nabiga ile waa axad ay laba ruux wadaan jamaacaddhan baa socota nabigoo lagu dhulka ku jiidayaa dahaba wuxuu doonay yataharu inuu naigucafan abubakr dib u buxuu damcay faawma ilayhi rasuullah rasuulka ilaahay baa u midaaray qum makaanaka halkaada joog halkaada taagno ha dhaqaaqin fajaءa rasuulullah rasuulka ilaahay baa yimid xataa jalasa ilaa uu fadhiistay can yasaari abi bakr abubakr bidixdiisuu fadhiistay si markaas abubakr uu ahaado midigta rasuulka midigta rasuulka haddii abubakr bidixiisa nabiga la dhigay abubakr wuxuu marayaa nabiga midigtiisiibuu maraya qaalad waxay tidhi fa kaana rasuullah rasuulka waxaa yusallii binnaasi dadku tujinayay jaalisan asagoo fadhiya wa abubakrna qaa'iman abubakarna isagoo taagan buu ummadda tujinayey yaqtadii abubakar baa dayanayey bisalaati اnabiy nabigu qaabku u tukanayo oo la tukanayo waa daba socday oo maamnbu imaambu nabiga imaam u noqday abubakarna maamuunbu markaa yahay way salaada ayada waana salaadda u dambayso suubanu u tukada calayhi salaatu wasalaam wayaqhtadi الnaasu dadkuna waa ku dayanayeen bisalaati abi bakrin bay ku dayanayeen salaadii abi bakr bay ku dayanayeen marka fiqyaad fara badan ayaa riwaayaadkiisa ku jira aad iyo aad u badan fiqyaadka waxaa ka mida ku jira waaweyn in qiyaaska sharcigu uu yahay asal diineed uu yahay baa ku jira alqiyaas asharci aw alfiqi inuu asal diineed yahay bay ka qaateen salafku masaladan ayadaa ah markay saxaabadu ka niqaashayeen masaladii imaamada yaa noqonaya imaam yaa khaliif muslimiinta u noqonaya yaa madaxweyne noqonaya aw cumar iyo saxaabadii kale abubakar iyo waxay yidhaahdeen iyo ansaar qaybo ka mid ihi ah muhaajiriin oo dhanba axadkii nabigu raalli ka noqday inuu salaadda naga bixiyo ayaa wuxuu noo noqonayaa madaxweyne iyo imaam idan faqaasuu alimaamata alcudma ayay ka dhigeen maqiis maqiisu caligna waxay ka dhigeen alimaamata suqra oo salaada ah bijaamici anna kula minhu waa maxay waa imaama fii amrin diiniyin hogaan inaad noqoto arin diineed baa labaduba ku jira mar haddii nabigu ku aaminay salaada ayadii iyo diinka diinkaanagi abubakar inuuna hogaamiyo isagoo nool hadduu dhintayna axadku nagu ogaa inuu salaadda naga bixiyo ayaa diinka iyo dunidaba nagu maamulaya qiyaaskaas waa ku jira waxaa kaloo ku jira masale fiqigo fiqiyaadku markaad maraysaan dhib badan daliilba yuu u yahay xadiidku oo in e, niyada ma'muumku iyo xidhashadiisu ay imaamka ka horayn karta mararka qaarkeed ma'muumkii baa salaada hor xidhanaya imaamkii baana dambaynaya waa markii isbeddelkan kale u dhaco nabigu calayhi salaatu wasalaam salaaddii gadaal buu ka soo gaadhay qiraa'adina wuxuu ka bilaabay riwaayad kalean gaari doonaaye min xayu intaha abubakar abubakar meeshuu marinaya qiraa'ada yuu nabigu kasii qabtay nabigu salaadda dhexduu ka soo galay asagaana imaam noqda markii dambe haddaba dadka daba taagan ee ma'muumiinta ah salaadda nabiga ma ka hor xidheen mise kamaysan hor xidhanin way ka hor xidheen idan takbiirat اlixraam ama addukhuulu fi الsalaa ama niyat اlma'muum ayaa waxay ka hormartay niyadii imaamka ama ixraamkii ma'muumka ka hormaray ixraamkii imaamka fiqigaas waa ku jira waa muhiim jiddan waxaa kaloo ku jira in adoon adoo imaam ah ay bannaan tahay inaad isu beddesho ma'muum salaad baynu ka soo dahnay maalan aniga adiga halkanka salaaddii ku gallay inagoo ku jiro ood iga dambaysa na aan wado yaan arkay qolyo inagaba fiican oo wadaaddoon yar jecelo madaxya waaweyn oo horteen ayaguna ku tukanaya maxaan samaynayaa ayaga aan kusii xidhan karaa anugu ayagii baan ku xidhan karaa idinkuna anaa isii daba taagantihiin imaam baan idin maxaan isu bedelay ma'muum inay bannaantoo la bedeli karo niyat اli'timaam wاlma'muum wاlimaama ay taxawul iyo tagayur ku bannaan yahay asal buu xadiidkan u yahay asal buu xadiidku isna waa muhiim jiddan waxaa kaloo ku jira eh, inay bannaan tahay inay bannaan tahay ninka laga fadli badan yahay in xeelka qaarkood loo dhiibi karo asagoo uu joogo axad ka fadli badan adoo lagaa fadli badan lagaa qiimo badan yahay kii kaa qiimo badnaa inuu intuu ka tanaasulo xilkiisu adiga kuu dhiibi karo sida abubakar loogu dhiibay salaada ummadda inuu tuji asaguna wuxuu yidhi cumarow ummadda tuji idan abubakr iyo cumarna yaa fadli badan biijmaaci اlmuslimiin abubakr baa fadli badan idan waa imaamat اlmafduuli baa bannaan maca wujuudi alfaadili way bannaan tahay wey maxaa yeelay abu abubakr waxaan bannaanayn iskuma dayeen hadduusan cumarna kama yeeleen oo ma dheheen hawshaasi adaa iga mudan adaa iga mudan buu kusoo istaageen ma bannaana ma dheh xidho adaa iga mudan sax waa ka mudan yahay waa ka mudan yahay waxaa kaloo ku jira imaamka iyo caalimka iyo madaxweynaha iyo ninka weyne magaca leh dad aad u yaryar ama dumar ah inay tala u gudbin karaan oo meesha aysan jirin hebel baa yar iyo hebel baa weyn lab iyo dhadig ma shaqeeyo mar hadday nasiixiya tala tahay axad walba ku taaran kara inuu ku taaran karo aduna lagaa raba inaad ku qaabisho qalbi wanaagsan iyo soo dhoweyn haddaan loo bedelin baashi ee taladii in la is ilzaamiyo oy noqoto ilaa ilaa waxaan kuu sheegayeen adig kale waa lagu kala dareeraya sida hooyooyinkeen caaisha iyo xabsaba ay nabiga oola taliyeen ayagoo marka loo fila nabigu maxay yihiin waxaa weeye waa asaakhir bay noqonayaan marka suubanaha loo eego axad walba haddee aan nabigaan ka hayn agtiisa waa sahiir wabittaali marka talooyin bay dhiibeen nabiguna mar hore waa soo dhoweeye laakiin sidan kale u arkay inay ka khayr badan tahay laakiin markay celceliyeen ayuu xoogow nabigu calayhi salaatu wasalaam ku canaantay waxaa kaloo bannaan oo ku jira waxaa kaloo ku jira ana tashbiiha shay bishay laa yastawi listiwa fi laxkaam waa masale asliya oo masal ku jirta shay shay lagu shabaho kama dhalato inay isku mid yihiin dhan walba ay iskaga mid yihiin dumarkii nebillaahi yuusuf lagu imtixaanay iyo hooyooyinkeena isku baab ma aha laakiin hal shay iska shabaheen iskaga soo dhawaadeen buu nabigu ka rabaa tashbiihu shay bishay laa yaqtadi lmusaawaata fii jamiici alashyaa baa la yidhahdaa maxaa yeele lianna eh, mushabbaha haya koor waa ka liitaa ama waa ka sokeeyaa martabatan min almushabbahi bihi ila an yakuuna min baabi tashbiihi اlmaqluub ayib idan hooyooyinkiin waa mu'minaad saalixaad khayraad ahlu janna ahlu khayr ah dumarkaana dumar dhib oo barkood fajara ah siduu qur-aankuba sheegay bay ahaayeen dulmina ku jiray laakiin maadaama ay isku dayeen mid walba in ay nebi ka leexiso dariiqu uu rabay halkaasna buu iskaga shabahay intaa yarta ah yarta ah in marka lagugu shabaho shay macnaheedu ma aha inaad asaga qudhigiisa tahay inaad asaga qudhigiisa tahay sidii saxaabadii yidhi ijcalnaa daata anwaatin kamaa lahum daatu anwaat nabigu wuxuu yidhi qultum kamaa qaala qowmu muuse ijcal lana ilaahan lahum aaliha culamaau lmuslimiin almutaqadimiin axad yidhi saxaabadaa gaalnimo ay ku dhaceen ma jiraan alculamaa almutaqadimuun ilaa laga soo gaaraya qarniga labiyo tobnaad ee hijirada laga soo gaarayay axad yidhi saxaabadaa gaallimay ku dhaceen ma jirin kulligood waxay lahen waa tashbiih weeye waxaa lagu shabahay keliya mushaabahadaha guud ay iska shabaheen buu nabigu u jeedaaye saxaabadu macsiyo iyo bay ku dhaceen maysan ku dhicin gaalnimo gaalnimo ayib ama marka la yidhahdo shirka asqar ku dhaceen ada dunta dheh akbar meesha ma yaalo lianna nimanka ilaah iyo macbuud toosay codsayay codsadeen waalabu macbuudin min duun ilahi waa kufrun biijmaci اlumma waa hawsha qowma muusa amaa saxaabadii yowma xunayn iyagoo hawshooda waxay ahayd mujaradu mushaabaha mujaradu mushaabaha taasuna nabigu qoonsado diiday waa ku jirta waxaa kaloo ku jira xadiidka wixii loo arko inay firna ka imanayso inaad talaadaada ka dhiiban karto sidii hooyadan caaisho ay tidhi waxaan ka baqay dadku inay baasaystaan abubakr ay baasaystaan axkaam aad u fara ayaa xadiidka ku jiro oo carakawa ah waxaa kaloo ku jira qisada aan soo maray xukumka aan soo maray ahaa inamaa jucala imaam liyutama bihi oo culus yaa meesha ku jira tarjamada dheereed ee nawowina haddee halkan iyo ku biyo shubanaysaa horaan baan soo tacsiilinay khilaafaadka soo sheegnay markaanu gebagabayno laba ra'yi ayaa ogu roon in la maro laba ra'yibaa ogu roon in la maro wixii aan labada ra'yi ka ahayn ma quruxsano ma quruxsano mana xoog badno axaadiiii aynu ku soo maray imaamku hadduu fadhi ku tukado fadhi ku tukada carakawaabay ahayd hadduu istaag ku tukado istaag ku tukada carakawaabay ahayd iyadoo qowlaynu soo maray waxaan kaloon soo maray iyadoo ficil ah oo nabigoo fadhi ku tukaday saxaabadu isagu xanuunsan saxaabana ay daba istaageen kadibna uu yidhi fadhiista waxaad sigteen an tafcaluu ficla farisa wاruum ficlu rasuuli lah sal lay slam maca alqowli muakad aan soo maray imaamka in lagu waafaqahayo wax walba oo uu sameeyo oo afcaasha fadhi iyo istaag xadiidkan marka maxaa ku yimid waxaa ku yimid in nabigu fadhi ku tukanayay abubakar iyo saxaabada kalena intuba ay daba taagnaayeen shaaficiyada iyo xanafiyada iyo intii la halmaashay iyagu waxay mareen waa min baabi الnaasikh wاlmansuuq min baabi الnaasikhi wاlmansuuq falkan dambe nabigu uu sameeyey ee uu fadhiga ku tukaday saxaabana ay taagnaayeen ayaa naasikh ah oo waxaa weeye nin walba oo awooda inuu istaag ku tukado istaag buu ku tukanaya ninku kari waaye istaagna fadhi buu ku tukanaya ka fadhiga ku tukan iyo ka taagnida ku tukanna wax iskaga xidhan xagga istaagga iyo fadhiga ma jiraan adoo fadhiya ayaan kugu daba tukan karaa anoo taagan waa kugu dayanayaa laakiin kaaga dayan maayo cudur adiga ku haya oon aniga ahayn intaa inaan isla garanano malaleeya ayagu marka min naasikh walmansuuq bay mareen xadiidkanaa dambeeyey nabigu waa ku dhintay wax ka dambeeyana ma jiraan halkaasaa nagu mar min baab naasikh walmansuuq in laga dhigo waxaa ka wanaagsan baabuljamci in la yidhaahdo oo maxaan ku jamcin karaa laba xaalo laba wej baa lagu jamcin karaa wejka koobaad inaad tiraa axaadii horenu soo maray yo waxaan ku xambaaraynaa istixbaab iyo nadbi faidaa sallaa qaa'iman fasalluu qiyaaman ajmacuun waida sallaa qaacidan fasalluu qucuudan ajmacuun amarkaasaan waxaan ku xambaaraynaa amru istixbaab inuu yahay sunnanimo falka nabi maxamed ee dambana uu yahay libayaani aljawaas in imaamkoo fadhiya taagni lagu daba tukan karo iyo in lala fadhiisan karaba way bannaan tahay in imaamkoo fadhiya aan daba istaagi karana waxaa tusay xadiidkan u dambeeyey abubakar nabi maxamed ee saxaabada fadhigooda kii in eh, lala fadhiisanayana waxaa tusay axaadiistii hore ee ficligii qowliga ahayd marka axaadiistii hore inaan ku xambaarno amarkeedii amru istixbaab nahyigiisoo yimidna aan ku xambaaro nahyu karaaha ku xambaaro ayib tanna aan bayaanuljawaas ka dhigno bayaanuljawaas aan ka dhigno ishkaalkii markaa ma kulmi karaan shay mustaxab iyo karaahana ishkaalka weli baaqia markaa noqonaya haddii aan ka dhigna nahyi cad oo sariixa in kuntum la tafcalu ficla farisa warum calaa yataal awaamirtaad ku xambaarto awaamir aad ka dhigto nadbin waistixbaab falkana aad ka dhigto ficil eh, liljawaas aad ka dhigto wax naasikha iyo mansukha ma jiro labadii axaadiisna waad ku dhaqantay tanna way bannaan tahay tanna way bannaan tahay wax naskhaana ma jiro falamru waadixun falaa fiihi bay noqonaysa waxaase ka fiican jamacaas jamaca axmed jamaca axmed baa ka fiican shaaficiye fara badanna ay ku tageen a'immadii shaaficiyada fanulxadiidka aad ugu takhasustay ibnu khusayme iyo ibnu mundiri ibnu xibbaan iyo ay ku tageen oo ah in la yidhaahdo ismaba lahaba laa yuqaasu aslun calaa aslin asal asal lagoo xambaaro xadiidna xadiid looma lagu qabto waa maxay haddii imaamku marnaba uu salaadda istaag ku galo innagu salaadda istaag baan ku dhammaysanaynaa imaamku wixii doonaha ku soo dariye imaamkii baa salaadda wuxuu ku galay istaag innaguna istaag baan ku gallay kadib baa wadnaha imaamka lagu dhuftay wuu fadhiistay maxaan samaynaynaa istaag baan ku dhammaysanaynaa salaadda imaamku waxay ku bilaabatay baynu eegaynaa haddii salaadda istaag lagu galay oo imaamku salaada istaag ku galay salaadda innagu waxaan ku dhammaysanaynaa istaag hadduu imaamku doono haba xanuunsado fadhi ha u dambeeyo ayb maxaa tusay xadiidkan ayaa tusay maxaa yeelay abubakar salaada muxuu ku galay istaag buu ku galay saxaabaduna istaag bay ku galeen kadib imaamkii wuxuu noqday imaamkii waa isbedelay oo waxay ka dhigantaa abubakaro xanuunsaday abubakaro xanuunsaday ka dhigantao nebi maxamed baa noqday imaam oo xanuunsanoo fadhi ku tukaday idan salaad maxaa lagu dhammaystay istaag baa lagu dhammaystay bidaayadaa la eegaya haddii imaamku uu salaada fadhi ku galana kulligeen fadhi baan ku gelaynaa waan fadhiisanaynaa waa axaadiis horeynu soo marray ee nabigu u yidhi fadhiista ila nabiga wuxuu ku galay salaadda fadhi idan tan dambana fadhiista ma dhihin tii hore nabigu fadhiistuu yidhi eesh ilfaariq faariqa u dhexeeya muxuu yahay farqi baa jira ma maxay nabi allow tii hore maxaad ku gashay salaadda fadhi baan ku bilownay tana istaag baan ku bilownay laba shoo iskhilaafsan isxukm in laga dhiga saxba ma ay leeyihin idan imaamku salaadda istaagaad uu ku galo istaag baynu ku dhammaysanaynaa wاlbidaayatu tadullu cala الnihaaya haddii uu fadhi ku galana fadhi baynu ku dhammaysanaynaa laba xaaloo kala duwan weeye axaadiistu isma tacaarudahayaan naskhina ma jiro tarjiixna ma jiro axmed halkaasuu maray xaafidna xajar wuxuu yihi wejkan wej ka xoog badan ma garanay wejkan wej ka xoog badan leannu naskhiga baa laga badbaadaya tarjiix baa laga badbaadaya takaluf iyo jamc aan adag oo wadaadaha qaarkood mareen baa laga badba sida ibn xibbaan oo kale u caydhsanaya wejka nasakha ah ee odhanaya axaadiidan dambaa naasikha ah oo madhabka iyaga suu qaba iyo xanafiyada iyo ciddii raacda ah waxaa baabi'inaya saxaabo dhaqankeedii marka la fiiriyo waxaa weye sidaa horay ku dhaqmeen kulligood hal saxaabi ay ka sugan tahay laa min laga wariyay xadiid daciifa walaa saxiixa ma jiraan imaam salaad fadhi ku galay la daba taagnaado imaam salaad fadhi ku galay in la daba taagnaado saxaabi ay ka sugan tahay laa min xadiiin daciifin walaa min saxiixin ma jiro ibn xibbaan ijmac buu soo guuriyey fii saxiixihi xaafid ibn xajarna si fiican oo naqaashi waaye ibnu mundir baa ijmaca soo guuriyey waxaa soo guuriyey ibnu xasam wuxuu yihi waxayna u jeedaan alijmac asakuuti alijmac asukuuti bay u jeedaan maxaa saxaabaa samaysay wax khilaafayna ma jiro waxaa sameeyey jaabir ibn cabdillahi alansaari waxaynu soo marray inuu axaadiista raggii wariyey soo ma ahayn abu hurayray ka sugantao isaguna sameeyey usayd ibnu xudayr bay ka sugan tahay waxay ka sugan tahay qays ibnu qahadin wadaad la odhan jiray waxay ka sugan tahay anas bn maalik anas abu hurayre jaabir usayd ibnu xudayr qays ibnu qahdin usayd ibnu xudayr baa imam u ahaa ummad muslimiinta ka mida xilligii saxaabadu xilliguu xataa nabigu noolaa bacda khilaafati abi bakar ayuu imaam ahaa maalin buu xanuunsaday salaadii galay fadhiistuu kulligii fadhi baa lagu tukaday jaabir baa ummad sidoo kale ka bixiyey salaad isagoo xanuunsan markaasuu ihi kulligiin fadhiista fadhi buu kaga bixiyey abu hurayraa fatwooday anas baa fatwooday qays ibnu qahad yaa isaguna fatwoon jiray samayna jirayna waa hamsa min asaxaaba walaa mukhaalifa lahum min asaxaabati xaafid bn xajar intuu isqaaday oo isdhigaybu hawshaa keeni mndr baa hortayda anaa ku daala taas shantaa wax khilaafsan lama hayo ibnu xibbaanna ijmac buu ku duugay ibnu xasan oo howlaha markay malaa'ibta afarta xoogu ku khaldamaan isagu ku hiirsadana wuxuu yidhi waxaa weye tanoo kale waa taan sugahay cabaar buu fadlinhayey shaaficiyada caydhsaday xanafiya balaaya ku dhigay marka almihim nasakha hadduu naasikh yahay baabku baabu naasikh walmansuuq yahay saxaabada iyo dhaqankaas muslimiinta kama qarsoomeen marka in la jamciyo oo la yidha awaamirtuna waa min baabi اnadbi falkan dambena waa min baabi bayaan اljawaaz iyo in la yidhaahdo waa laba xaaloo kala duwan baa u roon yaa u roon ayb imaamu shaafici hadda umka aad buu maslada ugu naqaashaa waa aad buu u dheereeyaa asagu markaa maalikiyu radinaya ra'yay ku khaldameen buu radinaya sheekhiisii maalik buu ku radinaya hawsha ayada masaailka inaan iskaga tagna insha allah waa masaa'ilun fiqiyaad oo khilaaf saa'iqa ka furan yahay fahamka axaadiidun baa laysku hayaa iyo sidii loo jamcin lahaa wax saa usii weyn ma ah xadaثna minjaab ibn اlxaariث الtamiimi أخبرنا بن مسر علي بن أجيدة حا وحدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنذلي صدر راهوية أخبرنا عيسى بن يونس كلاهما عن الأعمش بهذا الإسناد نحوه كلاهما وحجد هي عيسى بن مسر بن مسر نحو حديث وفي حديثهما حديث حكجر روايته وحكجرة لما مرض رسول الله رسول الله مركو بكودي مرضه الذي توفي فيه حنونك النبي والوقوف أفسده وكحجابتي انتاس لما مرض مرض مرض مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم مرضه الذي توفي فيه توفي فيه بقى وقيد مهم وان سو مري وي نما مركو عسلادي مركو حنونك ku daraaday kaliya horaan soo maray intaan marka riwaayad koda watawi وفي حديث ابن مسلم waxaa ku jiro la soconin ciisa aan ku jirin فأتي برسول الله رسولك إلهي baa la keenay isagoo labada garab la wado حتى أجلس إلى la fadhiisiyey إلى جنبه nabiga أبو بكر dhinaciisa وكان النبي نبgu wuxuu يصلي بالناس dadka mid tujinaya وأبو بكرna يسمعهم التكبير تكبيirta nabigu maqashiinaya maadaama nabigu usan kor u dhahli karin oo markaa aad u xanuunsanya idan tadha waxaa ku jira abubakr inuu xataa mubaliq yahay inuu ma'muum isu bedelo waxaa u dheer mubaliq wuxuu gaadhsiinayaa muslimiinta kale takbiirtii iyo intiqaalaadka nabiga calayh salaatu wasalaam wa fii xadiii ciisa xadiidka ciise waxaa ku jiro midka musir aan ku jirin fajalasa rasuulullah rasuulka ilaahay baa fadhiistay yusalii inuu tukanay isagoo tukanaya wa abubakar ilaa janbihi abubakarna uu yahay dhinaciisa midig wey wa abubakr yusmicu nnaasa abubakrna dadka uu maqashiinayo takbiirta xadaana abubakr bn abi shaybata wa abu quraybin qaala xadaana bn mer cabdullah can hishaam ibni curwata xaa waxadaana ibn mayr moxamed alfaadhum alfaada aan sheegay wadaadahan abubakr ibn abi shayba iyo abu qurayb iyo maxamed numayrba mutaqaaribatun waa isku dhowdahay qaala wuxuu yihi marka maxamed numayr xadaana abi aabbahi cbdulahi numayr qaala wuxuu yihi xadana hishaam bn curwata can abihi curwata bn zubayr can caaisha radi allahu tacala canha qaala amara rasul sal ly slam abaabakr wuxuu faray an yusaliya binnaasi dadka inuu tujiyo fii maradihi xanuunkiisii uu nabigu markaa ku xijaabtay fa kaana yusalii bihim waa tujinayay waa tujinaya muddo inta maalmooday ahayd iyo maalinku nabigu geeriyooday saacaddu geeriyooday dib baynu ka sheegi doonaa insha alla cashiirada habeen dambe oo kale qaala curwatu curwa wuxuu yidhi fawajada rasuululahi curwa raawiyan can caaisha lanna curwa nabiga ma soo gaadhin hooyadii buu ka qaadanaya xadiidku caaisha qaala curwatu wuxuu yidhi raawiyan can caaisha loo jeedaa fawajada rasuululah rasuulka wuxuu dareemay min nafsihi ka helay khifatan xogow fahma ah نفسه كهلي خفة الحقوق فهماء وقناد كجبسي حنونك فخرج وابحي وإذا أبو بكر يا أم الناس وأبو بكر أمدي تجينا صلاة كجرة فلما رأى أبو بكر مركو أبو بكر نبي أركي استأخر أبو بكر بادب صبحي يعني وحول دون يدب صبحوي فأشار إليه رسول الله رسولك يا أمي داري أي كما أنت أهو سداد أهيت halkaa taagnay taagno wey ha dhaqaaqi fajalasa rasuullah rasuulka ilaahi baa fadhiistay xidaa abi bakar abubakr meel ku aadanoo ilaa janbi dhinaciisa ah yani wuu la sinaa wey nabigu makuma hormarin abubakr meel dhinaciisa ayuu fadhiistay kaana abubakr wuxuu yusalii binnaas yusalii cafwan abubakr wuxuu yusalii bisalaati rasuulilah salaaddii nabigu tukanay oo ku dayanaya weeye wannaasuna yusalluuna bisalaati abibakr salaadii abubakar bay iyagu tukanayeen oo ku dayanayeen intaan dambe marka faa'iido kaloo fiqu muhim ah ayaa ku jirta oo hore aanan baraarujinna oo muhiim jiddan ah alimaam الshacbi iyo jamaca min الtaabiciin baa ku taga bacd اfuqaha waa maxay waxaa bannaan in ma'muum ma'muum uu ku sii xidho in ma'muum uu hee ma'muum ku sii xidho nin asagu nin kale ku sii xidhan adna inaad kusi dhejisan karto way bannaan tahay shacbi baa ku tagay jamaca min الtaabiciin bacd الfuqahaa maxay ka qaateen halkan uu ka qaato wuxuu abubakar muxuu ahaa hadda waa ma'muum yuu ku xidhan yahay suubanaha calayhi salaatu wasalaam muslimiintuna yalla tukanayaanay ku xidhan yihiin abubakar iga dhaqaajiya buuhi haddaan shacbi ahay faqiihaas taabiciga beleda ka dhacday iyo fuqahadii ku raacay walidaalika wuxuu qabaa fuqahada shacbi ukumi waxay qabaan rukuucsan hadaad soo gaadho oo intaad xidhanayseen leeda uu kaa horkaco maamuuminta aad ku gaadho salaada waad ka soo gaadhay imaamku samic allah buu soo yidhi laakiin weli waxaa kuu foorara maamuumiintii waad kula qabsatay okay buu leeyahay maxaa yeelay inaad soo gaadhay rukuucdii ma'muumiinta waxay ka dhigan tahay inaad soo gaadhay rukuucdii imaamka halkaasuu maraa marka marar badan markay salaadda kugu adkaato kale waxaa weeye shacbi maska raacdaabaad dhihiba adoo intaad soo daashay rafaaday oo kabay dhigtay oo gacmaha la kala baxay imaamka soo kacahaya welina ay ku fooraraan mamuumintii marka shacbi asagu halkan ka qaatay wadaado badan baana ku taageersan xaafidku xataa waxaad moodaa inuu rajaxaayo inkastoo uusan caddaynin darsigu marka bal intaasi aanu ku dayna caawa insha allahu tacaala wixii dambana habeen dambaana ka dhigi doonaa